wuu la ciyaarayaa wayaxsudu wuu goynayaa wataakulu way cunaysaa tadullu waxay tilmaamayaan kelmadahaasi ee afarta ah calaa xusuuli ficlin shaqo dhacday ayuu mid waliba ku tusayaa fii zamanin khaasin wakti gaar ah oo gooniyana dhacay ayuu ficil waliba ku tusaya fa lafduu rakiba ereyga ama dhawaaqa rakiba la yidhaahdo maalan tusaale ahaan kolkaynu usoo qaadno yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa rukuubi in la fuulay maalan ama baabuur ama faras ama wax la mida in la fuulay fi zamani almaadi wakti tegey oo yacnii dhammaaday goor muu tegey waktigan laga warramayo ka hor buu dhacay fuulitaankaas wayudaacibu yadullu wuxuu tilmaamayaa isna cala almudaacabati wada ciyaar fi zamani alxaadir waktigan iminka joogo ayuu ku ciyaarayaa awil aati ama wuu ku ciyaari doonaa labadaba wuu noqdaa waa ficilka mudaarice wahaluma jara sidaasun u wad oo kuwa kalena saasoo kale weeyaan buu leeyay afartii labo wuu sheegay yacnii labada kalena waa saasoo kale walidaalika sidaa daraaddeed oo mid waliba mar hadduu kutusayo shaqo gooni gooniya dhacday tusamaa waxaa lagu magacaabaa kullu kelimatin erey kasta oo min haada nowci nowcan ka mida ah, erayada noocana ficlan baa la yidhaha kuwa sidaasa ee tilmaama shaqo dhacday xilli iyo wakti gooni ahoo gaara ah. wa cinda ta'amuli ljumali marka loo fiirsado jumladaha ee loo kuur galo ahalaahi ee saddexda ah alakhiirati ee dambe najidu waxaynu ogaanaynaa oo aan helaynaa ana alkelimaati erayada fii wacalaa wahal saddexdaa eray idaa marka nutiqa lagu hadlo ee lagu dhawaaqo bikullin mid kasta oo minhaa ka mida saddexdan eray waxdahu haddii kelidii gaar loogu dhawaaqo lam yufham la garan maayo lahu isaga laga garan maayo ama loo garan maayo isaga macnan kaamilun ujeeddo dhammaystiran oo uu leeyahay lama garan karo oo macno dhammaystiran oo buuxa ma faa'iideeyo wa idaa marka nutiqa lagu hadlo ee lagu dhawaaqo bikullin kelmad kasta oo minhaa saddexdaa ka mid ah fii jumlatihi isaga oo mid waliba jumladiisa ku dhex jira dahara waxaa muuqanaya macnaahu ujeeddadii uu lahaa ee uu ka dhex faa'iideynayay jumladda ayaa muuqanaya kaamilan isagoo dhammaystiran kelmadaha ee la yidhaahdo yacnii fii iyo calaa iyo hal haddaynu gaar ugu dhawaaqno mid waliba macno dhammaystiran oo ina tusaysaa ma jiro laakiin haddii jimlo lagu daro mid waliba macno dhammaystiran buu ka dhaliyaa ama ka sameeyaa jumladda dhexdeeda watusamaa waxaa lagu magacaabaa kullu kelimatin erey kasta oo ka mida min eh, kelimaati ereyada ahalaai ee saddexda ah ee aynu soo tilmaamnay xarfan xidhiidhiyaa la yidhaah oo wuxuu isku xidhiidhiyaa macnaha yacni laba eray oo kale ayuu macnahooda isku xidhaa dabeedna macnihiisiina kolkaasuu muuqanayaa wakadaalika sidaasoo kale waxa ah oo isaguna xaraf noqonaya kullu lkalimaati dhammaan erayada allatii erayada min haada annawci noocan la mid ahee noocan ka mid ah kuwa af carabiga ku jira oo dhan ee sidan oo kale ah ee mid waliba macno dhammaystiran aanu kutusayn keligii markasta jumlo lagu daro macno dhammaystiran laga fahmo xaraf baa la yidhaahaa kuwaasoo dhan alqaacida waa gundhiga iyo saldhigga aynu kelmadaha inaynu maaragtay qeexno qaacidaa layna siinayaa kelmadihii baynu maalan qeexaynaa ama aan qaybinayna oo maaragtay qaacidada meesha ku jirtaan tilmaamayna alkelimatu yani kelmadu alaaatu anwaacin hadii eray la yidhaha af carabiga kelima waa eray kelidii ah alkelimatu ereyga kelidii ahi alaaatu anwaacin saddex qaybood buu u qaybsamaa eraygu ismun midi waa magac wa ficlun midna waa shaqo wa xarfun midna waa xidhiidhiye saddexdaa eray unbaa af carabiga u ka samaysmaa asalkiisu ku afraad kuma jiro mid waa magac kelmad magaca kutusaysa midna waa kelmad shaqo la qabtay ku tusta midna waa kelmad xidhiidhiye ahoo labadan dhexdooda macno ka samaysa oo marka lagu daro jumlada macno ka dhex samaysa jumladda alif waa ka koobaade falismu magacu waa kullu lafdin dhawaaq kasta oo yusamaa lagu magacaabo bihi dhawaaqaa insaanun qof bini aadana waa wixii magac u ah ow amase xayawaanun shay kale oo nool oon bini aadan ahayn waa wixii u noqda magac aw nabaatun ama nabaat oo dhir ah wixii dhirah ee maaragtay isaguna wixii magac u ihi dhirta iyana waxa weeye waa magac aw jamaadun wixii jamaadah yacni jamaadka waxaa looga jeedaa wax kasta oo aan naf lahayn oo aan dhirna ahayn dhirta waxaa lagu daraa inta badan noolaha waayo astaamaha noolahay leedahay oo waxa way tarantaa nafaqana way qaadataa hawana way qaadataa way kortaa waxyaaba badan bay jamaadka sida dhagaxa oo kale wax badan bay kaga duwantaha aw ayu shayin aakharu ama wax kasta ayu shayin aakhara aw ayu shayin aakhara ama shay kale oo kastaba wixii magacuunu ah wuxuu doona miyuu ahaado xataa intan aynu sheegnayba haddaanu magaco ahayn ee wax kale uu u magac yahay shaygu hadduu shay wax uun hadduu magacu yahay ismi iyo magac baa la ydhaha ba waa qaybta labaad ee kelmadda walficlu shaqadu kullu lafdin waa erey kasta ama dhawaaq kasta oo yadullu tilmaamaya oo ku tusa calaa xusuuli camalin shaqo in la qabtay oo shaqo dhacday fii zamanin khaasin xilli gaara ah oo gooni ah kaano waxaa la dhahdaa ficilku waa shaqo la qabtay waxaana badanaa shaqada qabta magacaa qabta magacu markaa shaqo siduu u qabtaa waa sidee magacu shaygan uu magaca u yahay ayaa shaqada inta badan sameeya ama isagaaba sameeyaba jiim waa qaybta saddexaad ee kelmadda walxarfu xarafku ama xidhiidiyuhu kullu lafdin waa dhawaaq kasta oo laa yadharu aanu muuqanayn oo aan la garanayn yacnihi macnaahu ujeeddada xarafkaasi leeyahay oo kaamilan dhammaystiran la garan maayo ilaa maca hayrihi in kelmad kale lagu daro ama wax kale loo geeyo mooyaane haddii keligii lasoo dhigo macnihiis oo dhammaystiran lama wada fahmi karo tamriinaad waa laylisyo tamriin waaxid layliska haddaba koobaad iqra aqri aljumala jumladaha alaatiyata soo socota wabayin caddee alasmaaa kuwa magacyada ah allatii asmaada alasmaaa magacyada allatii waxaad caddaysaa magacyada tadullu tilmaamaya calaa ashkhaasin qofof yacnii dad kuwa tilmaamaya sheeg wallatii waxaa kaloo tilmaantaa magacyada tadullu tilmaamaya calaa xayawaanin noolo kale ama duunyo ha noqdo ama dugaag ha noqdo eh wixii yacnihii xayawaan noolo ah in bini aadan ahayn iyo walatii kuwa tadullu tilmaamaya magacyada tilmaamaya calaa nabaatin dhir tilmaamaya ama geed yar ha noqdo ama geed weyn ha noqdo eh walatii iyo kuwana tilmaan oo adugu sheeg kuwa caddee kuwa waa magacyada ee eh, tadullu tilmaamaya calaa jamaadin wax yacni qalalan oo aan maaragtay waxaa looga jeedaa uun wixii dhirta aan ahayn oo maaragtay ama ha ama ha aan dhir ahayn kale oo xayawaanan aan ahayn bini aan ahayn marka waaxid fariidun inan kala idhaa yejri wuxuu ordayaa fi shaarici waddaduu ordayaa imanka fariid oo kale waa magaca qof ashaaricna waxa weeyaan waa jamaad itniin caliyun cali yarkabu waxa uu fuushan yahay alximaara dameer ayuu fuulayaa ama fuushan yahayba marka caliyun waxa weeyaan magac qof leeyahay alximaarna waa magac xayawaan leeyahay talaata alkalbu aygu yanaamu wuxuu ku hurdaa wuxuu dhex hurdaa filbustaan bustaanku dhex hurdaa oo imanka alkalbu waa magac yacni wuxuu noqonayaa xayawaan bustaanka oo kale wuxuu noqon karaa oo waxa isku jira ma aha isagu ma garanaysaa dhirna uu ku jirtaa meesha dhulna wuu ku jiraa dhulku jamaadkuu noqonayaa dhirtuna waxay noqonaysaa nabaad marka magacaa haddii xagga dhirta loo badiyo wuxuu noqonayaa markaa nabaad buu noqonaya arbaca yuxibu wuxuu jecel yahay alwaladu inanku wuxuu jecel yahay alburtuqaala liin macaantuu jecel yahay walad waa ismi yacnii insaan oo bini aadan alburtuqaalna waa nabaad yaxtariqu wuu gubanayaa alxadabu xaabadii baa gubanaysa alxadab marka la yidhaahdo waxay soo gelaysaan jamaadka marka imanka la eego waa wax iska qalalan weeyaan yatasallaqu lix yatasallaqu wuxuu fuulayaa alghilmaanu yatasallaqu waxay fuulayaan oo ay korayaan alkhilmaanu inamada yaryari jabala buurta alkhilmaan waa jamcu khulaamin waa magac insaan weeyaan aljabalna waa magac jamaad weeye oo buurtii ah sabca iftarasa wuxuu ugaadhsaday adiibu yeygi oo uu cunay kabshan wan buu cunay labadooduba waa adiibu iyo kabshani waxa weeyaan laba magac oo xayawaan kale leeyahay kala duwan tamaaniya athaclabu dacgu yaakulu wuxuu cunayaa adajaaja digaagadii buu cunayaa adajaaja digaaggii ayuu cunaya diiggii buu cunaya athaclab waa magac xayawaan adajaajna waa magac xayawaan albustaaniyu ninka bustaanka ee beerwalaha ee beerta bustaanka alahi yajmacu wuxuu ururinayaa alazhaara ubaxyadii buu soo ururinayaa albustaaniyu marka caynkaa la yidhaahdo magac insaan buu noqonaya qofkii beerta lahaa weeyaan alashaarana waa magac nabaad iyo dhir weeyaan cashara iyo sbaxu waxay ku dabaalanayaan alawlaadu caruurtu waxay ku dabaalanayaan filbaxri badday ku dabaalanayaan alawlaad waa magac insaan albaxrina waxa weeye magac jamaad weeyaan ixdaa cashar alxadiidu birtu yaduubu wuxuu ku dhalaalaa fi dabka marka lagu lagu shido wuu dhalaalaa birtu kolka la gaadhsiiyo digriiga ay birta ku dhalaalayso marka alxadiid waa magaca jamaad alnaarna waa magaca jamaad tinaa cashar almidaadu khadku wuxuu ku jiraa fi dawaati tawaadda khadka lagu shubo midaad waa magaca jamaad addawaatina waa magaca jamaad labaduba tamriin taani layliska labaad iqra aqri aljumal alaatiyata jumlooyinka soo socda wamayiz waxaad kala soocdaa oo aad kala saartaa alasmaaa wixii magacyo ah walafcaala wixii shaqooyin la qabtay ah iyo walxuruufa wixii xidhiidhiya ana kala saar waaxid yaftaxu muxamedun albaaba muxamed wuxuu furayaa albaabka yaftaxu waa ficilkii iyo shaqadii la qabanayey muxamedna waxa weeyaan waa magac insaan albaab waa magaca jamaad buu noqonaya itniin yashtarii ataajiru wuxuu iibsanayaa ninka baayac mushtarkee ganacsadihii alqudna dun buu iibsanayaa yastari waa ficilkii attaajiruna waa magac insaan alqudnana waa magac jamaad talaata yasracu alfallaaxu wuxuu beerayaa ninka beerwalaha ahi alqasaba aala sonkor buu beerayaa yasracu waa ficilkii shaqadii la qabanayey alfallaaxuna waxa weeyaan magacii insaanka shaqada qabanay waa faacilkii alqasabana waxa weeye waa nabaad arbaca yaqra'u saciidun saciid wuxuu akhriyayaa alkitaaba kitaab buu akhriyayaa yaqra'u waa ficil iyo shaqo la qabanayo saciiduna waxa weeyaan waa magac dad alkitaabna waa magac jamaad buu noqonayaa khamsa yadkhululhawaau fi lxujrati waxa ay hawadu soo gelaysaa qolka ama maqsinka gudihiisa yadkhulu waa ficilkii alhawaa'una waa magac jamaad alxujratina waa magac jamaad yani midhihii iyo tasaaqadu waxay ku soo daadanayaan calal ardi dhulkay kusoo daadanayaan midhuhu oo geedkay ka soo daadanayaan maalan marka ahamaru waa midhac oo magac nabaad yacni yatasaaqaduna waa ficilkii ardi iyaduna waxa weeye alardi waa magac jamaad oo waa dhulkii calaaduna waa xaraf halkaa fiida ku jirtayna xaraf bay ahayd miaalka hore sabca athawru dibigu yaxrufu larda dhulkuu qodayaa athawr waa magac xayawaan yaxruhuna waa ficilkii iyo shaqaduu qabanayey alardana waa magac jamaad tisca tusnacu waxaa laga sameeyaa alaxdiyatu kabaha waxaa laga sameeyaa min aljildi saan baa laga sameeyaa kabaha maaska ah saan baa laga sameeyaa marka tusnacu waa ficilkiiyo shaqadii la qabanayey alaxdiyatu waa magac خمس تسعة العصفور العصفور شمبركو يغرد وحو كعيا على الشجرة جيدك دوشيسة العصفور ومقع حيوان يغردنا وحوية فعل كيو قبلي يعدي وسميني عراضنا وحرف الشجرة ومقع نبات يدر عشرة يذهب العمال شقالوه وحي تقيان إلى المصنع ورشدي تقيان yadhabu waa ficilkii iyo shaqadii la qabanayay alcumaaluna waa nimankii shaqada qabanayey oo waa magac insaan iyo bini aadan ilaaduna waa xarafkii almasnacana waxa weeyaan magaca jamaad weeyaan tamriin thaali atamriinu thaali yani ninka saddexaad waaxid iiti e waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood keen oo mabdu'atin lagu bilaabay mid walba biasmaa'in magacyo lagu bilaabay tadullu tilmaamaysa calaa ashkhaasin dad tilmaamaysa magacyo dad ay leeyihiin ayaa shanta jumlaba lagu bilaabaya itniin iiti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumlo keen oo tantihii ay ku dhammaanayso kullu waaxidatin mid walba oo minhaa ka mida shantaasi bismin magac bay ku dhammaanaysaa mid waliba oo ugu dambeeya magacaasoo yadullu tilmaamaya calaa xayawaanin noole wax nool tilmaamayo bini aadan ahayn talaata iiti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumlo keen oo tabtadiu ay ku bilaabmayso kullu waaxidatin mid walba oo minhaa shantaa ka mid ihi bismin magac bay ku bilaabmaysaa oo ugu horeeya yadullu calaa xayawaanin ee tilmaamaya ee shay noolo ah arbaca iiti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood keen oo adugu samee tantahii ay ku dhammaato kullu waaxidatin jumlad kasta oo minhaa ka mida shantaa bismin magac bay ku dhammaanaysaa yadullu tilmaamaya oo ku tusa calaa nabaatin dhir ku tusaya tamriin araabic yani tamriinka afraad arbaca iyo ti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood keen waaxid waaxid iyo ti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood oo yabtadi uu ka bilaabmayo kullun mid kasta oo minhaa jumladahaa ka midihii bificlin buu ku bilaabayaa u horeeya jumlo walba itnain et waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumlo keen oo adugu samee yatawasatu uu yatawasatu dhexda uu ku jiro kullan mid kasta oo minhaa jumlooyinkaa ka mida waxaa dhexda ku jira ficlun baa dhexda ku jira talaata et waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood oo yabtadi uu ka bilaabmayo kullun mid kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkaa wuxuu ku bila yabtadi wuxuu ku bilaabmayaa kullun mid kastaoo minhaa jumlooyinkaa ka mid ihi bixarfin buu ku bilaabmayaa oo haraf baa u horeeya arbaca iti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood keen oo adugu samee yatawasatu uu u dhaxeeyo kulan mid kasta oo minhaa kamida shantaa jumlo xarfun xaraf baa dhexda ugu jiriya bartama kuwaa same yacni leelasyadani waa kuwa uu qofku ku baranayo hadduu waxaan ka wada shaqeeyo tamriin alkhamis yacni layliska shanaad waaxid iti waxaad keentaa bikhamsi jumali shan jumladood oo kullu waaxidatin mid walba oo minhaa shantaa ka mid a ah murakabatun ay ka samaysan tahay min ismayni laba magac laysa hayru wax kale aanu ku jirin laba magac oo keliya maala haddaad tidhaahdo alqitaaru sariicun wuu degdegayaa tareenku waa jumlad ka samaysan laba magac oo qura haddaad tidhaahdo muxamadun qaa'imun waa la mid yacni waxaad samaysaa shan jumlo oo laba ismi oo keliya ka samaysan oon wax kale la socon itnainti waxaad keentaad samaysaa bikhamsi jumlin shan jumladood oo kullu waaxidatin mid kasta oo minhaa ka mida shantaa murakabatun laga sameeyey oo ay ka kooban ka kooban min ismin wa ficlin magac iyo ficil keliya laysa hayru wax kale aan la soconin oo maalan haddaad tidhaahdo qaama muxamadun muxamed baa istaagay waa ficil iyo ismi qura haddaad taa fahima muxamadun ama haddaad tidhaahdo maalan xadara muxamadun oo kale waxa weeye waa labadaasun talaata yiti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood keen oo kullu waaxidatin mid kasta oo minhaa ka mid ah. mid kasta oo ka midihii murakabatun laga sameeyey oo ay ka kooban tahay min ismin wa ficlin wa xarfin mid walba waxay ka kooban tahay shantaa ismi oo magaca iyo ficil oo shaqo la qabta iyo xaraf oo xidhiidhiya tamriin asaadis yacni layliska tamriinu saadis layliska lixaad alif aljumalu alaatiyatu jumlooyinka soo socdaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay kullun mid walba oo minhaa jumlooyinka soo socda ka mida ilaa ismin ismi buu u baahan yahay jumlooyinka soo socda meesha dhibicaha leh in ismi la geliyay doonaysaa fadac waxaad dhigtaa oo aad meeshaa ku qortaa alisma magaca almunaasiba ku habboon fi meesha alkhaaliyi bannaan ee madhan oo haddaad taa alcusfuuru masjuunun fii baa kuu qoran halkaa badan oo xataa filqafasi dheh taad filqafasi tidhaahdo macnihii baa buuxsamaya tabiidu way yani beed bay dhigaysaa haddaad ku darto addajaajatu macnihii baa kuu buuxsamaya beed bay dhigaysaa digaagadu yaqra'u muxamadun ayaa kuu qoran haddaad taa addarsa ama kitaaban wuu haddaa taa yudiicu lwaladu abaahu aabihii buu aqbalaya oo taladiisa raacaya taasina way kuu buuxsami kartaa alxisaanu yejuru baa halkaa qoran alcarabata haddaad tidhaa wuxuu jiidayaa dameerku gaadhi ximaarkii way kuu buuxsamaysaa iyaduna alfa'ratu takhaafu shiirku waxay ka baqaysaa ama wuxuu ka baqayaa inaga xaggeena waa ku mudakar min alqiti haddaad tidhaa min baa kuu qoran halkaa min alqiti curiga way buuxsamaysaa halkan yshtadu fi sayfi wuxuu adag yahay xagaagii haddii aad tidhaahdo yshtadu alxaru kulaylku wuxuu adagyihuu daran yahay muxuu ahaa xagaagii wuu kulul yahay iyadana waxa weeyaan waa waxa weeye way buuxsamaysaa tamaaniya yasbaxu samaku kalluunku wuxuu dabbaalanayaa haddaad taa filbaxri iyadana uu kugu filaya fii kuu qoranay aljumalu jumlooyinka alaatiyatu ee soo socdaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay kullun mid kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkan ilaa ficlin shaqo la qabtay baa uu u baahan yahay oo ka maqan fadac waxaad dhigtaa oo aada ku qortaa alficla ficilka almunaasiba ku habboon fi lmakaani alkhaaliyi meesha maran maalan waxaa kugu qoran alxisaanu ashaciira waa ka koobaad waaxid alxisaanu ashaciir alxisaanu yaakulu ashaciir heedduu cunaya haddaad tidhaahdo farasku alxisaanu farasku ashaciir yaakulu ashaciir way kugu fillaan kartaa eh, itniin athawru yacni dibigu alcajalata oo maaragtay ah, gaadhexmaalkii athawru dibigu iyo juru baa la odhan karaa wuxuu jiidayaa alcajalata gaadhexmaalki eh, maxmuudun algusna haddaa taa iyo tasallaqu wuxuu fuulayaa maxamuudun maxamuud alghusna laanta buu kuu buuxsamayaa ficil baad laakiin ku buuxinaysaa aabiibu almariida baa kuu qoran aabiibu dhakhtarku yudaawi wuxuu daweynayaa almariida qofkii bukay way kuugu buuxsami kartaa alwaladu bilkurati baa halkaa kugu qoran dhexduna way bannaan tahay alwaladu yalcabu bilkura wuxuu ku ciyaaraya iranka yari yacni kubadda halkana annajaaru baaban baa qoran hadday tahay yasnacu alnajaaru baaban sanca annajaaru baaban wuxuu sameeyey albaab waa kugu filaan kartaa najaarkii wuxuu sameeyey maxay albaab buu sameeyey tamaaniya alkhaadimu annaafida shaqaaluhu daaqadda baa ku qoran haddaad tidhaahdo alkhaadimu yunadifu wuxuu nadiifanaya masaxayaa annaafida daaqadda way kugu filan tahay haddaad alkhaadimu yaftaxu naafida wuu furayaana waa la mid jim aljumalu laatiyatu jumlooyinka soo socda yaxtaaju wuxuu u baahan yahay kullun mid kasta oo minhaa jumlooyinkan ka mid ahi ilaa xarfin xaraf bay kuwana u baahan yihiin fadac waxaad dhigtaad ku qortaa alxarfa xarafka almunaasiba ku habboon fi lmakaani alkhaali meesha bannaan ku qor waaxid yasbaxu algulaamu fii baa halkaa lagu qorya fi nahri wuxuu ku dabaalanaya webiga inankii yara itni yadhabu wuxuu tegayaa atalmiidu ardaygu ilaa baa halkaa lagu qoraya ila madrasati buu tegaya talaata qacat qaطactu lxabla xadhigii baan gooyey asikiin baa kuu qoran babaa lagu qoraya halkaa bisikiin waxaan ku gooyey midi arbaca yacuudu algariibu qofkii qariibka ahaa wuxuu ku noqonayaa beledihii baa kuu qoran ilaa beledihii buu ku noqonayaa dalkiisii khamsa naama iflu wuxuu ku seexday ilmihii yaraa asariiri baa ku qoran marka waxaad gelinaysaa calaa cala sariiri buu ku dul seexday sita yardaa almucallimu mucallimku wuxuu raalli ka yahay atalmiidi almuadabi baa halkaa kuu qoran markaa can baa la geliyaa can italmiidi wuxuu raalli ka yahay ardayga almuadabi adaabta iyo akhlaaqda fiican tamriin atamriin saabic ka toddobaad waaxid kawin khamsa jumalin waxaad samaysaa shan jumladood baxaydu si u samee takuunu ay noqoto markaad samayso kullu jumlatin jumlad kasta waa inay noqoto oo minhaa jumladaha ka midihii murakabatan mid ka samaysan min ismayni laba ismi waa mid walba ka samaysnaataa shanta itniin kawin samee khamsa jumalin shan jumladood bixaydu si u qor takuunu ay noqoto kullu jumlatin jumlad kasta oo minha shantan ka midihii murakabatan mid ka samaysan min ismayni laba ismi iyo wa ficlin ficil ay mid waliba ka samaysnaato laba ismi iyo ficil talaata kawin samee khamsa jumalin shan jumlo adugu samee baxaytu sibaad u samaynaysaa tashtamilu ay koobto kullu jumlatin jumlad kasta waa inay koobto oo ay ka kooban tahay yacni minhaa jumlad kasta oo ka mida shanta cala alanwaaci alhalaaati saddexdii qaybihi cala alanwaaci qaybihii alhalaaati saddexda ahaa ee lil kelimati kelmadu lahayd waanay ka koobnaataa jumlad kastaa ismi iyo ficliyo iyo xaraf taqsiimu lficli ficilkii qeybtiisii ficilkii oo la qaybinayo wey oo loo qaybiyo shaqadii la qabanayey ayaa la qaybinayaa biictibaari zamanihi iyada oo la tixgelinayo ama la eegayo xilliguu dhacay shaqo kasta oo la qabtaa xilli bay dhacdaa dabeedna ficil kasta iyo shaqo kasta oo la qabtay waxay doonto ha noqoto waxa ay leedahay wakti la yaqaan oo la fahmayo waktigaasaa lagu qaybiyaa ficilada ama shaqooyinka dhacaya markaa saddex uun bay noqotaa ficil dhacay wakti hore oo iminka waktiga la sheegaya ka horeeya ama la joogo iyo ficil waktiga la joogo dhacaya iyo ficil aan weli la gaadhin oo dhici doona saddexdaa ayuunba waktigu u qaybsamaa uun wakti tegey iyo wakti la joogo iyo wakti aan la gaadhin haddaba waaxid waa ka u horeeye alficlu اlmaadi mid waxaa la yidhaahdaa shaqo tagtay oo dhammaatay wakti hore alamila tusaalayaashii jaraa wuu orday alkelbu aygii baa orday itniin waqafa rajulu ninkii baa istaagay talaata daaca alkitaabu kitaabkii baa lumay arbaca daqati saacatu saacaddii baa garaacday oo markay saacaddu dhow dhow dhow tiraa khamsa jaa'at ilbintu inantii baa timid sita baadat dajaajatu digaagadii beed bay dhigtay waa lixdaa albaxdu waa faalayn iyo falanqayn iyo sharax laga bixinayo amhiladaa lixda ah ta'amal u fiirso haddaba alkelimaati erayada aluulaa ugu horeeya fi lamhilati tusaalayaasha asaabiqati horna soo dhaaftay ama asaabiqati hore waa lixda aynu soo akrinay mid walba kelmadda hore uun eeg kelmadda horeysa imika jaraa alkalbu laba kelmadood buu ka kooban yahay ta hore eeg baa lagu leeyahay kelbiga halkaa iska dhig waqafa rajulu labay ka kooban tahay waqafada hore un eeg tajiduhaa waxaad ku ogaanaysaa erayadaa afcaalan inay ficilla yihiin ayaad ku ogaanaysaa dhammaantood waa shaqo la qabtay oo haddii orod la orday ay tahay iyo taagni la istaaga hadday tahay iyo lumitaan u lumi hadday tahay iyo garaacay saacadu garaacday hadday tahay dhammaan waa wada shaqo iyo imaantii inantu ay timid iyo dhalmada ay beedka dhashay waxaasoo dhan mashaqo la qabtay baa weeyaan maxaa yeeley lianna kullan mid kasta oo minhaa ka mida ficilada oo minhaa ka mida kelmadaha kelmadaha maxay ficil ku noqotay baa su-aala lianna kullan mid kasta oo minhaa ka mida kelmadahaasi yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa xusuuli camalin shaqo dhacday fii zamanin waqti iyo xilli khaasin gaar ah oo gooni ah waidaa tadabarta haddaad usii fiirsato oo aad aada ugu fiirsato haada zamana waktiga ay dhaceen mid waliba fii kullin mid kasta waktiga ku sugan oo minhaa kelmadaha ah kelmadahaasi waktiga ay tilma hadaad u fiirsato wajadtahu waktigaa waxaad ku ogaanaysaa zamanan inuu yahay wakti iyo xilli maadiyan tegey oo wax hore u dhacay dhammaantood oo horedaa maxaa looga jeedaa waktigan la sheegaya ka hor bay dhaceen فكلمة جرا سوقات صارها لو أرضيدا أرجع جرا ليدا هذا في المثال الأول كل حجرة تسالها كوباد تدل كلمة داس واحد تلماميسا على الجري أرض ضعي في الزمن وقته الذي وقته مضى تجي قبل تكلمي وقت كريم كلا هذا إلى تلمامي دعضة كل كان لقى الشيء كهربو دعي وكلمة وقف هو يستاجي أرجع ku jirto fi lmithaali thaani tusaalaha labaad tadullu waxay tilmaamaysaa cala alwuquufi taagni fii zamani dhacday xilligii alladii xilligii madaa tegey ee dhammaaday qablo takallumi in wakhtigan la hadlaya ka hor aydan sidoo kale say taa hore wakhti hore u ahayd tanna waa wakhti ka horreeyey wakhtiga la sheegayo wahaluma jara sidaasun u wad buu ku oo mid waliba waa caynka ah lix bay ahaa labaynu sheegnay afarta kalena saasoo kale baad odhanaysaa walidaalika sidaa daraaddeed kuwar hadday tilmaamayaan xilli dhamaaday haday tilmaam eh, shaqo dhammaatay xilli hore hadday sheegayaan eh, ereyada noocana tusama waxa lagu magacaabaa kullu kelimatin kelimad kasta oo ka mida min alkelimaati ereyada eh, lixda ahaynu soo marray wixii la mida ficlan waxaa la dhaha shaqo dhacday oo maadiyan tagtay oo dhammaatay baa la yidhaha wakadaalika saasoo kale waxa ah oo lagu magacaabaa shaqo dhammaatay jamiiculkelimaati erayada dhammaantood allatii erayada min haadaa ka mida kan annooci nooca iminka aynu tilmaanay kelmadaha af carabiga ku jira oo dhan ee la noocina waa ficil maadi alqaacida tanna waa gundhigii iyo saldhigii tusaalayaashaasi ay ku fadhiyeen oo tusaalayaashaasi qaaciday leeyihin qaacidada ay tusaalaha u yihiinna waa tan qaacidaduna waa gundhigii halkii aasaaska ahayd weeyaan halkani waxay tahay aasaaskii waxa weeye waa qaacidada afraade alficlu ficilka almaadi ee tegey huwa isagu kullu ficlin waa shaqo kasta oo yadullu tilmaamaya calaa xusuuli camalin shaqo dhacday fi zamani almaadi xilligii dhammaaday ee tegi shaqada dhacday ficilka tilmaamaya ayaa la yidhahdaa ficil tegi baa la yhahda itniin waa qeybta labaad ee ficilka almudaaricu mudaaricii alamhilatu tusaalayaashii aqsilu yadaya gacmahaygaan maydhayaa albasu hiyaabi dharkaygaan xidhanayaa talaata nalcabu bilkurati kubaddaanu ku ciyaaraynaa arbaca namshii fi lxuquur beerahaanu dhex soconnaa hamsa yambaxu lkalbu aygaa ceyaya sita yantabihu xaarisu waxa toosay oo toosaya baraarugay kii gaadhka ahaa kii gaadhka ahaa sabca taakulu bintu inantibaa cunaysa wax tamaaniya tadbulu way qalalan tahay way qalalan tahay ama way qalalaysaa alwardatu ubxi way engegan tahay oo shayga xaadirka ah way engegan tahay ama way engegaysaa waa sii qalalaysaa albaxu haddaba sharax iyo faallayn laga bixiyo tusaalayaashaa sideeda ah alkelimaatu erayada aluulaa ee hore ee ku jira fi lamhilati tusaalayaasha asaabiqati hore kulluhaa dhammaanteedba kulluhaa dhammaanteedba afcaalun waa ficilo yacni sideedaa tusaale mid walba ereyga koobaad buu ku leeyahy kolkuu leeyahy kuwa hore mid walba ereyga koobaad oo hadday tahay aqsilu yadaya aqsilu baa laga hadlayaa yadaya halkaa dhegiyada albasu hiyaabi maryahayagaan xidhanaya albasu baa laga hadlayaa sideedaa jumlaynu soo marnay mid walba kelmadda koowaad markaad eegto dhammaan waa wada ficil maxaa wacay lianna kullan mid kasta oo minhaa ka mida eeg hadda kelmadaha aan tilmaamayno yadullu wuxuu tilmaamayaa oo uu sheegaya calaa camalin shaqo dhacday fii zamanin xilli khaasin gaara oo gooniya ayuu mid walba tilmaamaya gaarkan maxaa looga jira lagu celcelinayo waa saddex wakti un baa jira wakti dhammaaday oo waktigan la hadlaya ka horreeyey wakti jooga waktigan la hadlayo iyo wakti soo socda mid waliba wakti gaara baa la yidhahda oo gooniya waidaa tadabarta haddaad u fiirsato haddaba weliba haada zamana waktigaa uu tilmaamaya haddaad u fiirsato alkhaasi ee gaarkii la sheegayo fii kullin ee ku jira mid kasta oo minhaa kelmadaha aan sheegayna ka mid a wajadtahu waxaad ku ogaanaysaa wakhtigaasi imaa xaadiran inuu iminka joogo oo uu shaqo socoto yahay wa imaa mustaqbalan iyo inuu yahay mustaqbilan wakti soo socda haddii iminka la yidhaahdo yani najlisu fi lmasjid baanu fadhinaa iminka haddii la yidhaah wuxuu noqonayaa shaqo aynu hayno oo fadhiya oo iminka socoto weeyaan haddaynu nusalli alceshaa baan tukan doonaa waxa weeyaan wakti aan weli la gaadhin oo la sugayo saasay kale yihiin mudaaricu labadaa macnaba wuu bixiyaa shay iminka farta lagu hayo iyo shay la sugayaba uu noqdaa falficlu ficilka aqsilu yad iyo aqsilu ficilkana waan maydhayaa la leeyahay yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa xusuuli اlgusli maydhi dhacay fi zamani اxaadir yacni maydhi dhacaya waktiga iminka la joogo gacmaha iminka maydhayso aw ilmustaqbal ama waktiga soo socda oo haddaad ku macnayso aqsilu yadaya gacmahaygaan maydhaya haddaad tidhaa waa maydhi socda haddaad ka dhigaysa mid soo socda waxaad odhanaysaa aqsilu yadaya gacmahaygaan maydhi doonaa baad odhanaysaa oo weli lama gaadhin labadaba waa loo isticmaalaa walficlu ficilka albasu waan xidhanayaa yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa xusuuli lubsi xidhasho dhar la xidhanayo oo dhacaysa fii zaman alxaadir waa markuu qofku gashanayaba ee uu saa u gashanaya la odhanayaa wuu odhanayaa albasu iyaabi maryahaygii baan xidhanaya waa markuu xaadir yahay aw almustaqbil hadduu wakti soo socday waxa la odhanayaa waan xidhan doonaa maryaha wayusamma waxaa lagu magacaabaa kullu ficlin ficil kasta oo ka mida min haada anooc nooca iminka aynu sheegayn aynu tusaalaynay ficil kastoo af carabiga ku jira oo noocaasa ficlan mudaarican ficil waxa la idhaha mudaaric ah oo ama jooga ama soo socda waidaa nadarta haddaba haddaad eegto ila alxarfi alawal xarafka koobaad ee fii kulli ficlin ficil kasta ku jira oo min haadihi alafcaali afcaasha aynu sheegnay ee sideedda a ku jira wa ashbaahihaa iyo kuwa u eg wax alla wixii u eg wajadtahu waxaad ku ogaanaysaa xarafka koobaad hamzatan hamzuu ka bilaabmayaa ow amase nuunan nuun buu ka bilaabmayaa aw yaa'an ama ya buu ka bilaabmayaa aw taa'an ama taa buu ka bilaabmayaa ficil kasta oo mudaaric afar taa mid buu ka bilaabmaa oo ugu horeeya xaraf kale oo lagu bilaabi karaa ma jiro sideed iyo labaatanka ama sagaal labaatanka xaraf ee carabiga afartaasumaa mudaarica lagu bilaabo mid ka mida mid waliba macneeyo gaar u bixiyaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi tan alaxrufu xarafyada ah alarbacatu ee afarta ah axrufalmudaaricati xuruuftii mudaarica la yidhaahdaa haddaba alqaacidatu gundhiga aynu ku soo koobayno tusaalayaasha ee tusaalayaashu caddaynayeen iyadiina waa tan khamsa waa qaacidada shanaad ee aynu marre kitaab ku qoran qaacidoo dhan baa tirsan inta qaaciduu samaynayo markaa tii shanaad weeye alficlu ficilka almudaaricu ee mudaarica ah huwa isagu kullu ficlin waa ficil kasta oo yadullu tilmaama calaa xusuuli camalin shaqo dhacday ama dhacaysa fi zamani alxaadir shaqo dhacaysa wakhtigan iminka la joogo aw almustaqbal ama wakhtiga soo socda walaa budda waxa lagama maarmaana an yakuuna inuu noqdo an yakuna inuu noqdo waa ficilka mudaaric mabduu'an mid lagu bilaabay bixarfin xaraf baa in lagu bilaabay baa laga maarmayn min axrufi almudaarica oo ka mida xuruufta mudaarica uu leeyahay ee afarta ah ee ama hamza ah, ama nuun ah ama ya-a ah, ama ta'a ah. wa hiya waxa weeyaan afarta xaraf alhamzatu waa hamzada wa nuun iyo nuunka iyo wal yaa-u ya-da iyo wa taa u taada afartaasunbuu ka bilaabmaa mid ka mid a afartan waxaa looga dhigaa mid walba marka macnaha uu isagu doonayo macnaha la doonayo marka loo baahan yahay baa lagu bilaabaya hamsada waxaa lagu bilaabaa marka qof hadlaya uu ficilka isticmaalayo ayuu odhanayaa aqsilu waan maydhayaa buu odhanaya haddaad doonayso qof jamac hadlayana nuun baa laga dhigay naqsilu waanu maydhaynaa haddaad doonayso qof maqan maalan oo raga yaqsilu wuu maydhayaa baa la odhanayaa haddaad qof aad la hadlayso doonaysa waxad odhanaysaa taqsilu marka afarta midowle macnayaal gaara buu leeyahay oo hamsadu hal macnay leedahay nuunkuna labuu leeyahay ya afar bay leedahay taaduna sideed bay leedahay markaa sidaasi ayaa macnaha ayaa loo kala bedelaya talaata ficlu amri kanna waa ficul amarkii <coughs> ficilka lagu farayo wey qaba marka lagu leeyahay iyaa isagana mid kale oo ka saddexaada alamhilatu tusaalayaashii ilcab bilkura kubadda ku ciyaar baa lagu yidhi itniin acim qidaka curigaaga waxsi ثلاثة نظف ثيابك dharkaaga maydh oo nadiifi arbaca nam mubakiran goor hore habeenkii seexo hamsa tamahal fi sayr socodka u kaadi aayar soco qunyar soco sita ajid madqa طacaam si fiican cuntada u calali si caafimaadka aad u ilaaliso cuntada horta calali intaana dhaqin albaxu haddaba faalaynaya sarxa aynu tusaalayaashaa sarxayno alkelimaatu erayada alulaa u horeeya fi lamhilati almutaqadima tusaalayaashaa hore ee lixda ah kelmadaha mid walba tusaale kastba kelmadda koobaad afcaalun waa ficil lixda u horeeya ee jumlad walba ta koobaad baa ficila ficil waa maxay waa shaqo la qabtay mid waliba maxaay ficil ku noqdeen lianna kullan mid kasta oo minhaa ka mid a kelmadaha lixda ah ee jumladahani ku bilaabmeen yadullu mid waliba wuxuu tilmaamayaa calaa xusuuli camalin shaqo dhacday fii zamanin khaasin xilli gooni ah oo gaar ah waa xilliga soo socda waidaa marka tadabarna aan haddana u fiirsanno een u feejignaanno haadihi alafcaala ficlada haddaynu sii eegno wajadnaa waxaynu ogaanaynaa almutakallima qofka hadlaya ee hadalkan sheegaya fii kullin minhaa jumlooyooyinkaa mid kastaba qofka ku hadlay yadlubu wuxuu ka codsanayaa min almukhaadabi qofka uu la hadlayo waya'muruhu wuxuu farayaa an ya'tiya inuu la yimaado cabaran shaqo inuu qabto fii zamani almustaqbal xilliga soo socda haddii marle istaag lagu yidhaahdo adoo taagan istaag lama odhan karo waa qalad waxa la idhaha xusuulu wax taagan ba qaba lagu leeyahy haddaad taagan tahay istaag lagu odhan maayo laakiin waana fadhidaa maalan marka lagu idhaahdo kadib baad kacaysa eh, wa min ajli daalika saa daraaddeed mar haddii shaqo soo socoto la qabanayo oo laga codsanayo qofku inuu qabto lala hadlayo ka amarka la siinayo yusamaa waxaa lagu magacaabaa kullun mid kasta kullu ficlin shaqo kasta oo min haadihi alafcaali shaqooyinkan la qabanaye qaba lagu leeyahay waxaa la yidhaahdaa ficilu amrin baa la ficla amrin baa la yidhahdaa waa ficilkii lagu farayey ee laga codsanayey haddaba falficlu ficilka ilcab ciyaar baa lagu yihi ciyaar kubadda ku ciyaar ilcab bilkura kubadda ku ciyaar ee filmihaali alawali ku jira tusaalaha koobaad yudlabu waxaa lagu codsanayaa oo qofka lagula hadlayo la weydiisanaya yudlabu waxaa lagu codsanayaa bihi ficilka ilcab min almukhaaabi ka lala hadlayo waxaa lagaga codsanayaa ityaana waxaa lagaga codsanayaa ityaana alacibi inuu la yimaado ama ityaanu lacibi markuu naabifacalkaanu ka dhigna isaga ityaanu lacibi inuu ciyaar sameeyo fii zamani almustaqbal xilli soo socda iminka ma ciyaaraya markaa marka ku ciyaar kubadda waa isagoon ku ciyaarayn unbaa la odhan ku ciyaar hadduu kuba ciyaaraya ku ciyaar la odhan maayo taxsiilulxaasil bay noqonaysa wa huwa haddaba ficilkaasi ama shaqadaa la qabanayo ee ciyaarta ah lidaalika sidaa daraaddeed maadaama wakti soo socdo uu yahay waa ficlu amri waa ficil lagu farayo oo lagu leeyahay qabo walficlu tusaale ahaan ficilka adcim qidaka baa inoogu qoran currigaaga waxsi ee ku yaalla fi lmithaali thaani tusaalaha labaad ku qoran yudlabu waxaa lagu codsanayaa bihi ficilkaa min almukhaadabi ka lagula hadlay ee la farayo waxaa la weydiisanayaa xusuulu lidcaam inuu dhaco cunta siin goormay dhacaysaa fii samani almustaqbal xilliga soo socda weli muu balaabay cuntada inuu siiyo haddii kale lama amreen wa huwa haddaba ficilkaasi lidaalika sidaa aawadeed maadaama wakti uu soo socdo tilmaamayo ficlu amrin baa la yidhaha fal ama shaqo lagu farayo aydan sida oo kale sidii kii horeba oo ficil amar u ahaa wahakadaa sidaasoo kala yuqaalu la odhanayaa oo loo sharxi doonaa fii baqiyati afcaal waxay ahaayeen lix ficil labaynu sharaxnay afar baa hadhay buu ku leeyahay afarta hadhayna fii baqiyati alafcaali asaabiqa ficillada ama shaqooyinka ina soo maray ee af lixda ahaa ee aanu laba sharaxnay afarta kalena waa saasoo kale uun haddaba alqaacida gundigiina waa kan iyo saldhiggii ay ku qotubeen miaaladu kanay sharxayaan waxa la ydhaha miaalka juziyun juziyun yuudixu yudkaru liidaaxi alqaacida waa juzi ama qayb la sheego oo qaacidada furfura ayaa tusaalaha la yidhahdaa markaa tan buu ayay sharxayeen tusaalayaasha soo marnay waa qaacidada lixaad ee aynu le maaratay ficilku sameeyey kitaabka qoran qaacidadaas waxay leedahay ficlulamri ficil amar waxaa la yidhaahdaa huwa isagu كل فعل waa shaqo kasta oo yudlabu lagu doonayo bihi ficilkaa waxaa lagu doonayaa xusuulu shayin in shay la qabto fii zamani lmustaqbal xilliga soo socda marka lagu idhaahdo octub qor haddii lagu idhaahdo qoraal markaa ma haysid waad bilaabi doontaa ama markiiba bilow ama mar dambaba bilow marka la hadlaya ma qoraysid waa wixii ka dambeeya uun wallahu aclamu bisawaab wabilahi towfiiq